iyo dembi dhaaf dalab iyo shukrin nuuca labaadna wuxuu ahaa xusnu lkhuluq maca annaas dadka in wanaag lagula dhaqmo idan halkaas waxaan soo ogaanay diin lislaam kulluhu xusnu اkhuluq waa diinka oo dhan oo laga bilaabo usuusha iyo caqiidada ilaa meesha ugu sarayda dhammaan makhluuqa waxa lagula dhaqmaa khaaliqii wixii lagula dhaqmaa makhluuqa nuucyadooda kala duwan xata xayawaanaadkii waa diintiiyo idil deliilkeedii iyo aqwaashii ahlulcilmiga sidaas inay u fahmeen ayaan soo qaadanay darsigeenna wuxuu ku saabsan yahay dadka gobol ka mid ah ishkaal ku dhashay kadib markii uusan fahmin xusnulkhuluqa dadaa waxay moodeen xusnulkhuluqa in loola jeedo dadka wanaag kula dhaqan dad rabtaba ilaahay iska xumeeye war bal dadka wanaag kula dhaqan asagoo sidaas u haysta xusnulkhuluqii uu wuxuu arkay a'imadii selafka oo saxaabadii iyo taabciyaalkii oo leh khuluqu waa diinko dhan markaasuu fahmi waayuu yidhi war waa qaldamay midka saas yidhi uu xaakim ka dhigay markaasuu cilmigii selafka ku qalad xugmiyey xusnulkhuluqii wuxuu u haystay dadka wanaag kula dhaqan oo kali ah ma u haysan inuu diinkoo dhan yahay markuu arkay selafkii ama saxaabadii iyo taabiciyaalkii oo ku fasira ardadii nabiga sala allahu calayh wasalam iyo kuwii cilmiga ka qaato oo ku fasira xusnulkhuluq diinkii oo dhan ayay ama islaamnimadii oo dhan uu wuxuu gaaray inuu ku qalad xukmiyo a'imadii jahligiisii uu xaakim ka dhigay cilmigiina khalad ayuu ka dhigay masaladaas uga hadlaa wuxuu yidhi xallu ishkaalayni laba ishkaal in la xaliyo haadaa maxalu xallu ishkaalayni laba ishkaal in la xaliyo alwal ishkaalka ugu horeeya haada taxqiiqu sugidan taxqiiqa uu sheegayo waxay tahay xusnu اlkhuluq in macnihiisu yahay diinkii oo dhan ilaahay wanaag kula dhaqan addoommadiisana wanaag kula dhaqan inuu yahay taxqiiqu waa midkaas haada taxqiiqu taxqiiqan taxqiiqan albaaricu oo sareeya taxqiiqaasoo min haaulaai alculamaa culummadan xaggooda ka ahdeen waa culummadii uu nooga soo guurinaya aqwaasha sida ibnurajab sida ibnulqayim iyo qayrkoodba haada taxqiiqu taxqiiqan albaaricu sareeya taxqiiqaanoo min haaulaai alculamaai culummadan xaggooda ka ahaaday yaxullu wuxuu xallinaa ishkaalan ishkaal ishkaalkaasoo daalama in badan calaqa ku dhega biadhaani dalabati اlcilmi dalabatulcilmiga maskaxdooda ishkaal maskaxda uga dhega dalabulcilmiga ishkaalkaasoo xallina dalabulcilmiga almuطaliciina daalacda kutuba dalabulcilmiga almuطaliciina daalacda calaa kutubi tafsiir kutubta tafsiirka oqoon badanna aan lahayn faqad jaaءa waxaa ka yimid can ibni cabaasin radia allahu canhuma iyo wa mujaahid cabdullahi bn cabaas waa saxaabi waa ardaygii nebi moxamed salى اllahu calayh wasalam mujaahidna waa ardayga cabdullahi bni cabaas waa kuwii u oqoon badnaa qur-aanka cabdullahi bni cabaas waa ninkuu nebigu salى اllahu calayh wasalam uu yidhi allahuma faqihu fi اdiin wacalimhu ta'wiil ilaahay ou diinka fahamsii qur-aankana tafsiirkiisa bar waa ninkuu nebigu ugu duceeyey salى اllahu calayh wasalam mujaahidna waa ninkay dhihi jireen aimadii selafka idaa jaaa ka tafsiiru can mujaahid faxasbuka aayad tafsiirkeed haddaad aragto mujaahid oo fasira qof kaa dambeeya haweydiin qof ka dambeeya haweydiin sababtoo ah mujaahid waa ardaygii gaarkaaya ah cabdulaahi bnu cabaas afar iyo tobankiiyo boqolka saddex mar uu min aayadda ugu horeyda itan ugu dambeyda uu ka dhegaystay oo weliba dhegaysi maahan cabdullahi iska akrinaa mujaahida aayadda inta akriyu le aayadan macnaheeda iisheeg markuu u sheegu fahmulaya tanna ii sheeg qur-aanka dhan saas uga dhegeysa markaasuu mar labaad haddana soo bilaabo aayaddan ii sharax tan ku xigta ii sharax ilaa uu haddana dhameeyey haddana waa soo bilaabay aayaddan ii sharax carabiga waa uu u dhashay sida uu u yaqaano so uma jeedid shiiqa waxbarana waa cabdullaahi ibna cabaas hal mar kuma gaabsan lamana kuma gaabsan saas darteedu wuxuu gaaray inay yidhahdaan culummada muslimiintu aayad tafsiirkeed mujaahid haddaad ka maqasho qof ka dambeeya lama weydiiyo Ah, qof ka dambeeya lama weydiiyo markaas arday yar yaru inta daalacdeen kutubtii ay waxay u qaateen cabdullahi ibn cabaas iyo mujaahid inay ku gafeen ah, jahligoodiiyay xaakim ka dhigeen cilmigii saxaabadiina jahliyay ka dhigeen taasuu ka diga faqad jaa waxaa ka yimid can ibni cabaasin radia allaahu canhuma iyo wa mujaahid iyo wa kayrihi fii tafsiiri qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa wainaka adiga nabiga subanow lacalaa khuluqin akhlaaq ayaad ku sugan tahay khuluqoo cadiimin weyn waxay ku fasireen mujaahid cabdulahi bn cabaas iyo kayrkood annahu khuluqa nabigu ku sugnaa addiinu waa diinkii o dhanba diinkii oo dhan khaaliq ha lala dhaqmo makhluuqsi ha lala dhaqme diinkii oo dhan wey khuluqii saas ku fasireen wa aydan noqoshay fusira waxaa kaloo lagu fasiray bilislaami waana islaam macnihii khuluqu waa islaamnimadii dhan waa islaamnimadii oo dhan kamaa fii tafsiir ibni jariir sida tafsiirka ibnu jariir udabari ku sugan iyo wakayrihi wa balaqa wuxuu la gaaray bihim bialaba ardadii istishkaaluhum ishkaalgelintoodu ilaa taqliidi haaulaai lmufasiriin mufasiriintaas inay ku qalad xukmiyaan mufasiriinta alkibaari waa weyn mufasiriinto min asalafi ka mida heerkaasuu la gaaray ardadii ishkaalku wa balaqa wuxuu la gaaray bihim bialabati ardadii istishkaaluhum ishkaalgelintoodu ilaa taqliidi haa haaulaai lmufasiriin mufasiriintaas in lagu qalad xukmiyo mufasiriinta alkibaari waa weyn mufasiriintoo min asalafi ka mid a bal iskabadaaye laa yashukuuna ardadaasu kuma shakiyaan fii daalika tafsiirkaas inuu qalad yahay wa inamaa wax kale ma ahan xamalahum ardadaas waxaa ku xambaaray calayhi inay qalad ku xukmiyaan fahmkii saxaabada tawahumuhum inay ismoodsiiyeen ana alkhuluqa khuluqa khaasun inuu gaar ku yahay bimucaamalati اlkhalqi makhluuqa la dhaqmidiisa marka horetay waxay moodeen in khuluqu gaar ku yahay makhluuqa la dhaqmidiisa markii la yidhi waa diinkii oo dhan ay yidhahdeen war waa qalatanu ee sax maaha wa inamaa wax kale maahan xamalahum ardadaas waxaa ku xambaaray alayhi qaladkaas tawahumuhum ismoodsiintooda ay ismoodsiiyeen ana alkhuluqa khuluq khaasun inuu gaar ku yahay bimucaamalati اlkhalqi khalqiga la dhaqmidiisa fa kayfa sidee waxay yidhahdeen ayagii ardadii hadlayaan fa kayfa sidee yufasaru loogu fasiraa alkhuluqu khuluq alladii khuluqa fi laayati aayadda ku sugan biddiini kulli saa diinkii o dhan loogu fasira ay yihahdeen diinkii o dhan ilaa khuluq waa makhluuq la dhaqmid marka ma dhici karta yidhahdeen in diinkai o lagu fasiro marka jahligii ay xaakim ka dhigeen cilin cilmigiina qaladay ka dhigeen wey waxay yidhahdeen fakayfa sidee yufasaru loogu fasiraa alkhuluqu khuluqii aladii khuluqii fi laayati ku sugnaa bidiini see loogu fasira kullii dhammaantiis wa haada meeshaasu mawdicu lishkaal waa meesha ishkaalku ka galay cindahum ardadaas agtooda meesha marka qaladku qaabka uu ugu yimaado oo salafkii in lagu qalad xukmiyo sababaha ay ku dhacdo shiiku noo sheega laba sababood ay ku dhacdaa sababta koobaad hadalkoodoon la fahmin sababta labaadna isdilaaxaadka oo aan la sugin kelmad isdilaaxa markaad aragto macnaha loo isticmaalo aadaa la yskaga hubsadaa fahamka salafkana aadaa macnihiisa loogu hubsadaa haddaadan fahminna waa la yska aamusaa ee laguma qalad xukmiyo cilmiga markaasuu wuxuu yidhi وkaثيiرa ma in badan yaقacu waa dhacaa alqaladu qaladka min الnaasi dadku ka dhacaa calى slفi slفka ay ku qaldamaan bisababi cadami fahmi kalaami slفi slفka hadalkiisa oon la fahmin sababteedu ku dhaca وakaثiira ma in badan yaqacu اhaladu qalada ah ka dhaca min الnaasi dadka calى slفi slفkay ku qaldamaan salafka hadalkiisa oo aan la fahmin sababteedayna ugu qaldamaan dadku min jihati dhinac wa bisababi cadami taxriiri اlmusطalaxaat kelimaadka la adeegsanaa ee macno in loo isticmaalo loogu heshiiyey kelimaadkaasoon macnahooda la fahmina qaladka dhinaca kale uga yimaado wey musطalaxaadku waa kelmadda la yidhaha macnaha loo adeegsado macnihii lagu heshiiyey in lgu loo adeegsado haddaadan fahmin ood macno kale u haysato qofka macnihii saxdaa ku fasiraad u arkay inuu qaldan yahy marka musalaxaadka waa la iska hubsadaa wa bisababi cadami taxriiri musalaxaad musalaxaadka la sugidooda oo la waayo sababteedna qaladku waa u dhaca min jihati ukhraa dhinaca kale waqad yuhjaru in laga cararaa dhacdo laga tago atafsiiru tafsiirka tafsiirka asalafiyu saxaabadii loo nisbeeyey salafkii waqad yuhjaru in laga haajiro oo laga tagaa dhici karta atafsiiru tafsiir oo aayad macnaheed asalafiyu ee saxaabadii loo nisbeeyey min ajli daalika faham xumadaas daraaddeed kamaa xasala sida ku dhacday lihaaulaa'i kuwan ardada almushaari ilayhim ee mar dhoweed lasoo ishaaray kamaa xasala sida u xasilay oo u dhacday lihaaulaa'i ardadan almushaari ilayhim la ishaaray huna halkaa lagu ishaaray ardadaanu faqad istalaxuu waxay ku heshiiyeen calaa anna kelimata alkhuluq kelimada khuluqa ah khaasatun inay gaar ku tahay bimucaamalati اkhalqi makhluuqa lala dhaqmidiisa kelmadii dhameed istilaaxeeda saasay u fahmeen makhluuqoo lala dhaqmo weeye dhaqan wanaagu intaasay fahmeen markaasay markay arkeen macno kaloo lagu fasiraa ay qalad ku xugmiyeen kana carareen waa cilmigii waxay qalad ku xukmiyeen kana carareen faqad isطalaxuu ardadan waxay ku istilaaxeen oo ku heshiiyeen calaa ana kelimata اlkhuluq kelimada khuluqaa khaasatun inay gaar ku tahay bimucaamalati اlkhalqi makhluuqa lala dhaqmidooda fakaana minhum ardadii xaggooda waxaa ka ahaaday istiqraabu tafsiiri self tafsiirkii selafka inay baciidsadaan oy ad ula yaabaan oo yidhahdaan waa maxay xaytaa aayadda lagu fasira diin khuluqii fa kaana istiqraabu tafsiiri salaf salafka tafsiirkooda in la baciidsado lihaadihi lkelimati kelimadan ay fasireen oo ay ku fasireen salafku biawsaca macno ka ballaaran mima kii fahimuu ardadaanu ay fahmeen oo ay ku fasireen salafku biawsaca macno ka ballaaran mima kii fahimuu ardadu ay fahmeen wa siyaadatan dheeraad filbayaani caddaynta la dheereeyo anqulu waxaan soo raraa maa hadalkii qaalah uu yidhi ibnu taymiya fii majmuuci اlfataawa juska tobnaad safxada lix boqol konton iyo sideed ilaa lix boqol konton iyo sagaal hadalku yidhi bal aan soo raro si caddayn dheeraada ah aan u helno wa siyaadatan dheeraad filbayaani caddaynta la dheereeyo si caddayntu noogu sii dheeraato anqulu waxaan soo raraa maa hadalkii qaalah uu yidhi ibnu taymiya fii majmuuci اlfataawa juska tobnaad safxada shan boqol safxada lix boqol konton iyo sideed ilaa lix boqol konton iyo sagaal qaala wuxuu yidhi wa jimaacu khuluq wa jimaacu اlkhuluqi dhaqanka dhammaantiis dhaqanka alxasani wanaagsan wa jimaacu اlkhuluqi dhaqanka dhammaantiis dhaqanka alxasani wanaagsan maca naasi dadkana lala dhaqmo an tasila waa inaad xidhiirido man qadacaka qofkii ku geeyo dhaqan wanaag haddaad rabto inaad barato dhegayso dhaqan wanaag oo dadka wanaag lagula dhaqmo lama yiraa qofka ku xidhiiriyo xidhiir kii wax ku siiyo si kii ku jecel jeclow taas lama yiraa kaas dadka kan ugu nacasan waa fahmi karaa kaas maaha dhaqankaas midka islaamku la yimid waa mid ka sareeya wuxuu yidhi an tasila waa inaad xidhiirido man qadacaka qofkii ku gooye qofka ku jara maxaad ku xiriirine bisalaami waa inaad salaamto walikraami waa inaad karaamaydo maamuusto wducaa lahu waa inaad u ducaydo wاlistiqfaari waa inaad dembi dhaaf u dalabto wاhanaa'i calayhi waa inaad ammaanto odan xaman waziyaarati lahu waa inaad soo booqato qofka ku jara intaana lagaa raba inaad kula dhaqanto haddaad dhaqan wanaag rabto intaan waa inaad kula dhaqantaa inaad qofka ku jara salaanto inaad karaamaydo maamusto inaad u ducaydo inaad dembi dhaaf ilaahay u weydiido inaad ammaanto oo wuxuu ku sugan yaho wanaagga aadan inkirin inaad soo booqato marmar soo siyaarato ko waxaa kaloo lagaa rabaa wa tucdiya inaad xoolahaaga siido man xaramaka qofka kuu diida qofka kuu diida kuwiisa kuwaaga waa inaad siidaa min atacliimi maxaad siine waxaad siine xoolo kaliya maahan min atacliimi waxbarid cilmiga waa bare walmanfacati waxtar xoogaaga iyo wejigaaga iyo shafaacadaada waa siine walmaali xoolahana waa siine qofka kuu diida isaga wax oo cilmigiisa kuu diida xoolihiisa kuu diida xoogiisa kuu diida cilmigaaga si xooggaaga si iyo manfacadaada maalkaagana si tan kale dhaqan wanaag waxaa la yidhaah watacfuwa inaad iska cafido caman dalamaka qofka ku dulmiya qofka ku dulmiya fii damin dhiigka kaa dulmiyo oo ku dilay ama ku daqray ow maalin xoola kaa dulmiyo kaa dhacay kaa khiyaanay ow cirdin sharaftaada ku xadgudbay ku caayey ku xantay kuu aflagaadeeyey kaasaa la rabaa inaad iska xafido wa bacdu haadaa arrimahan aan soo sheegnay gobolka midu waajibun waa waajib wa bacdu gobolkiisna mustaxabun waa sunno oo waa la sunneeyaa wa ama alkhuluq intaasu waa dadka wanaagga lagula dhaqmo wa ama alkhuluqu alcadiim dhaqanka weyn fiiriya dhaqanka weyn alladii dhaqanka wasafa allaahu ilaahay uu ku tilmaamay bihi dhaqanka muxameda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam fa huwa diinu waa diinka o dhanba fiiri wa la lacalaa khuluqin cadiim dhaqanka weyn oo ilaahay nabiga ku tilmaamay waa diintii oo dhan wa ama alkhuluqu dhaqanka khuluqa alcadiimu weyn aladii khuluqa wasafallaahu ilaahay uu ku tilmaamay bihi khuluqaas muxamadan sala allahu calayhi wasalam fahuwa diinu waa diinka diinka aljaamicu aruurinayo kulminaya lijamiici maa shay dhammaantiis amarallaahu ilaahay uu amray bihi maaga muطlaqan xaalaan la kala qaadayn haakadaa sidaasuu qaala mujaahid yidhi iyo waqayrhu qayrkiisa wa huwa khuluqa wanaagsano ta'wiilu lqur'aani waa qur ku dhaqmidiisa waa qur lagu dhaqmo ah, qur-aankoo lagu dhaqmo oo la amarkiisa la qaato aa la dhaqan wanaag ta'wiilkii qur-aanka waa waa imtiaalka amarkiisa la qaato wey wa huwa khuluqa wanaagsanu ta'wiilu lqur'aan waa qur fartoomidiisa iyo amarkiisaoo la qaato kamaa qaalad caysha siday tiri radia allahu kaana khuluquhu nabiga dhaqankiisu wuxuu ahaa alqur'aana qur-aanku ah nabiga dhaqankiisu sala allahu alay waslm qur-aanku ku dhaqmi jiray wa xaqiiqatuhu dhaqankaas wanaagsan xaqiiqadiisu almubaadaratu waa in loo degdego ilaa imtihaali maa shay fartoomidiisa yuxibuhu llahu alla uu jecel yahay tacala ilah waa sarreeya shayga alla jecel yahay inaad fartoonto samaydo waa in loo degdego wa xaqiiqatuhu dhaqanka wanaagsan xaqiiqadiisu almubaadaratu waa in loo degdego ila mtihaali ma shay fartoomidiisa yuxibuhu llahu alla jecel tacaala ilaa waa sarreeyahay bidiibi nafsin naftoo raalli ah shayga alla ku amray waa in qalbigaagu ku faraxsan yahy naftoo raalli ah wanshiraaxi sadrin qalbi waasaca ah oo arrintaas ku faraxsan awaamirta alle waa inaad ku qaadataa shay kastoo alla ku amray adoo ku raalli ah qalbigaagu ku faraxsan yahay waa inaad qaadataa u degdegtaa wa xaqiiqatuhu dhaqan wanaagka xaqiiqadiisu almubaadaratu waa degdegid ila mtihaali ma shay fartoomidiisa loo degdego yuxibu llahu alla jecel yahay tacaala ilaa waa sarreeyaahe bidiibi nafsin qalbi oo wanaagsan loogu degdego naf raalli ah wey bidiibi nafsi naf raalli ah wanshiraaxi sadrin iyo qalbi waasca oo aqbalaya wa amaa bayaanu ana haadaa kulahu fii wasiyat illaah amaa bayaanu caddaynta la caddeeyo ana haadaa arrinkan kulahu dhammaantiis fii wasiyat illaah dardaaranka alle inuu ku sugan yahay fa huwa arrinkaas anna isma taqwa allah ilaahay laga baqidiisa magaceeda anna isma taqwa allah taqwada ilaahay magaceedu yajmacu wuxuu aruuriyaa ficla kulli maa shay dhammaantiis in la sameeyo amar allaahu ilaahay uu amray bihi shayga magaca la yidhaha taqwo alle waxay macnaheedu tahay wax kastoo alla amray samee iijaaban waajibin uu alla u amray oo uu kugu waajibiyey wastixbaaban sunnayn uu alla u amray wamaa shaygii nahaa uu reebay canu xaggiisana ka tag taxriiman xaaraamtinimayn uu u reebay iyo wa tansiihan iska hufid wax kastoo alla amray sunno iyo waajib samee wax kastoo alla reebay ka tag ama xaaraamtinimayn uu u amray amase karaahiyatu tanziih oo ah waa laga fiicanya wamaa shayna ka tag nahaa uu reebay ilaah canu xaggiisa taxriiman xaaraamtinimayn uu u reebay wa tansiihan iska hufid uu u reebay wa haadaa kaasu macnaha taqwada yajmacu wuxuu kulminaa xuquuq allah ilaahay xuquuqdiisa wa xuquuq alcibaad iyo addoommada xuquuqdooda xuquuqda allena ilaali xuquuqda addoommadana ilaali laakiin lamaa kaana markuu ahday taaratan marmar yacni mid ula jeeda nabigu bitaqwa alla kacabsiga khashyata alcadaab in cadaabka laga boqo khashyadaasoo almuqtadiyata keenayda lilinkifaafi in laga joogsado can ilmaxaarimi waxyaalaha xaaraamtaa jaaءa waa yimid taqwadii mufasaran xaaluu yahay mid lagu fasiraa fii xadiiثi mucaad xadiidka mucaad wuxuu ula jeedaa itaqi laa xayumaa kunta waatbaci sayi'ata alxasanata tamxuhaa wa khaaliqi naasa bikhuluqin xasan xaashiyadun kugu yaalla wakadalika sidoo kale ugu yihin fii xadiidi abi hurayra radia allaahu canhu alladii xadiidkii rawaahu tirmidi uu wariyey wa saxahu uu saxiix yeelay qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah maa akaru maa shayga ugu badan muxuu yahay oo yudkhilu naasa dadka geliya aljanna yaa rasuul allah maa akaru ma shayga ugu badanu muxuu yahay oo yudkhilu naasa dadka geliya aljanata qaala nabig wuxuu ihi taqwa allah waa ilaahay cabsidiisa iyo wa xusnulkhuluq dhaqan wanaag waxaa ugu badan ee qofka janno geliya waa taqwada alleh dhaqan wanaag qiila waxaa la yidhi wamaa akaru ma shayga ugu badan muxuu yahay oo yudkhilu naasa dadka geliya annaara waxa ugu badan ee dad naar geliya muxuu yahay qaala nabi wuxu uri aljwafaani waa labada dalool labada dalool alfamu afka iyo walfarju farjiga labadaasaa dad naargelida xanta beenta caynta cayda xaaraan cunidda afkaas carabkaasuu naar naarta dadka isagaa geliyay tan kalena farjiga oo ah qofku inuu ku shahwo guto meel aan ilaahay u xalaalayn zinadii liwaadkii xaaraannimadii iyo waxyaalaha kale oon sharcigu ogolayn kulligood waxaasaa naarta dadka geliya wa fii صaxiixi xadiid صaxiixa waxaa ku sugan can cabdilaahi bni cumar in laga wariyey radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi qaala rasuulullah rasuulka allaa yidhi salى اllahu calayh wasalam akmalu lmu'miniina mu'miniinta dadka ugu kaamilsan iimaanan xagga iimaanka axsanuhum waa dadka ugu wanaagsan khuluqan dhaqanka fajacala nabigu wuxuu ka dhigay kamaala aliimaan iimaanka dhammaystirnaantiisa fii kamaali xusni اlkhuluq dhaqan wanaagga dhammaystirnaantiisa walidaalika sidaas daraaddeed qaala ibnu اlqayim ibnu اlqayim wuxuu ku yidhi fii madaariji saalikiin kitaabka la yidhaah juska labaad saddex boqol iyo toddobo addiinu diinka kulluhu dhammaantiis khuluqun waa khuluq diintoo dhan waa dhaqan wanaag faman zaada calayka fi اlkhuluq qof kastoo kaala siyaada dhaqan wanaagga zaada calayka fi diin diinta waa kaala siyaado qof kastoo kaa dhaqan wanaagsan waa kaa diin fiican faman zaada qofkii kala siyaada calayka korkaaga fi lkhuluq dhaqanka zaada calayka fi diin diinkana waa kaala siyaadaya qof kastoo kaa dhaqan wanaagsan waa kaa diin fiicanya wallah subxaanaه wa tacala aclam wsala اllah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed